العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتبع فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم الحديث السابع can abi ruqayata tamim bni awsin iddaariyi radia allahu tacaala canh ana anabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal addiinu nasiixa qulnaa liman qaala lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacaamatihi rawaahu muslim alxadiidu thaamin can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم عشر كان عشر كي أفراد وحونا كمدي عشر رجل إنو سعودي كنا استعبتنا حديث الرسول كتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله عشر حديث كسدحات بوك بالله فناي حديث كسدحات وحاوري نعمان بن بشير bashiir iyo nucmaan way isdhaleen laba saxaabi wey waa reer madiina ansaaru rasuulillah bashiir ibni sacad baa dhalay kolkaa laba saxaabi oo isdhashay oo jaliilahu xadiidka wuxuu ku saabsan yahay arrin weyn oo muhima ah. waxaana wey ashyaadu inay saddex u qaybsanto wax xalaalnimadiisii la cadeeyey uxila lakum saydulbacri wa dacaamuhu mataacan lakum welisayaara walisayaara يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم اليوم أحل لكم الطيبات وحصلاas oo xalaalnimadiisii la cadeeyey iyo wax xaaraamnimadiisa la cadeeyey xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinjiir wamaa uhila bihi ligayr illah wamaa uhila ligayr illahi bih waalmunkhaniqatu waalmawquudatu waalmutarabiyatu waalnasiixatu wamaa akala sabr ila akhiri waxurima calaykum sayd lbari maa dumtum xuruman inamaa xarama calaykum lmaytata wadama walaxmi lkhinziir qul laa ajidu fima uxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yadcamuh ilaa an yakuun ila akhiri waxna saasaa xaaraamnimadiisa loo cadeeyey waxna saynu hore u sheegnay xalaalnimadiisa la cadeeyey waxaan labadaa midna ahayn baa jira oon xalaalnimadiisiina la caday xaaraamnimadiisana la caday kolka wixii labadiiba waa shabahaya waxa labada shabahaya iska ilaalin baa looga badbaadaya yaadba banaanka isaga marto waxaad noqonaysaa banaankii mare maradiisa geed ma qabsado muxaramaadku marka laba u qaybsamaya wax guud ahaan baa loo xarimay wax gaar ahaan baa loo xarimay intaynu sheegnay aayaadkooda waxaa loo xarimay gaar ahaan laakiin guudnimo waxaa loo xarimay khabiis oo dhan khabiis oo dhan baa la xarimay yuxilu lahum altayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaais wuxuu markuu xun yahay wayska muxaram wax alla wixii halaag iyo dil keenayana waa la xarimay arrimaha muhimkaa ah ayuu xadiidkan hore ku saabsan yahay qaala alimaamu nawawiyu raximahullah alxadiidu saadisu xadiidkii lixaad can abi cabdillah cabdillaahi aabihi xaggii baa laga wariyey abi cabdillah magiciisii waa kan annucmaan ibni bashiir nucmaankiina bashiir ahaa abi cabdillaahiga ayaaba nucmaan ibni bashiira radia allahu ilaa raalli ha ka noqdo anhumaa nucmaan iyo bashiir wey cabdullaahigu waa wiil taabici ah laakiin labada nabiga la kulantay ee rumays raacday ee ducadan loo gudbinayo waa nucmaan iyo bashiir radia allahu ilaah raalli ha noqdo canhumaa nucmaan iyo bashiir xaggooda qaala nucmaan wuxuu yihi samictu waxa aan maqlay rasuul rasuulallahi alla rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi rasuulka dadkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya yaquulu isagoo rasuul ku leeyahay baan maqlay ina alxalaala waxa banaan ee in la isticmaala ay banaan tahay bayinun way iska cad yahay adiladiisii buu ku cad yahay ayib oo dhan baa la baneeyey kolkaa wixii fiican waa bannaan yahay adiladii buuna ku cad yahay wa ina alxaraam waxaa xaraamtaha iyaduna bayinun xaraamtuna waa caddahay iyaduna adiladii bay ku caddahay marka daa'iman waa abadan waxaa maxsuura oo la koobaa xaaraamta xalaashu ma koobna cibaaraadkaad ka garanaysa guurka iyo markii laga hadlaayey xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa camaatukum markii la dhameeyey muxaramaadkii wa uxila lakum maa wara'a dalikum kiro kale wa axala lakum maa wara'a dalikum intaas la koobay waxaan hayn baa idin xalaala idan xalaashu ma koobna xaaraamtuse waa koobanta sidaa daraaddeed wixii aan laga laga hadlin aan xaaraamnimo lagu cadaynin halaasu iska raacsanya daliilkeedii suuratulbaqara aynu kusoo marnay huwa aladi khalaqa lakum maa fi lardi jamiican dhulka gudihiisa waxaa ku sugan dhammaantiis idinkaa laydiin abuuray kolka xalaashii waa caddahay adiladeedii bay ku caddahay xaaraamtiina waa caddahay adiladii xarimtaa banaanka taal laakin wa baynahumaa xalaashii iyo xaraamta waxaa dhex taal umuurun arrimo mushtabihaatun labadaba u eg xalaashiina waa sabahdaa xaaraamtiina waa sabahdaa wixii ahlu cilmiga oo aqoonyahana hadduu fiiriyo waxbaa uga muuqanaya laakiin dadka intiisa badan boqolkiiba sideetan ama sagaashan ayaan garanayn waxaan wuxuu kolkaa mushtabihaadkii xalaashiina waa shabahaa xaaraamtiina waa shabahaa laa yaclamuhuna umuurtan mushtabihaadka ee xalaashana u xaaraamtana u eg ma yaqaan kasiirun in badan min annaasi dadka kamida ayaan waxay tahay garanay amaa qofkii ahlu nadara aqoon oo diinta garanaya labadaa miduu ku dara ayuu helay sidee marka lagaga samata baxayaa mushtabihaad in layska ilaaliyo markaasaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam faman ruuxa itaqaa iska ilaaliyo ka dhowrsada ashubuhaad waxyaalaha xaaraamta iyo xalaasha labadaba u eg qofka iska ilaaliya faqad istabra'a waa uu nabad galay lidiinihi diintiisa waa nabad gashay oo wax nusqaan oo diintii sii gaartay male waa faasiq iyo waa ardaal iyo waa caasi iyo waa la cadaabaya lama le diintiisii wuu dhowrtay waa cirdihii sharaftiisiina waa dhowrtay wax lagu ganaaxo ama lagu garaaco ama lagu ciqaabo ama lagu eedeeyo ama lagu dhaliilo male waabuu is ilaaliyey laakiin waman ruuxa waqaca ku dhaca fi shubuhaat iyadiiyo xalaashii iyo xaaraamtii xuduud ma leh wixii marka haddii uu iska ilaalin waayo dhankii xaaraamta inuu u jiidmo waa suuragal waman waqaca qofka ku dhaca fi shubuhaat arrimaha xaraam iyo xalaal labadaba u eg qofkaan iska ilaalinin akhiiran waqaca wuxuu ku dhacaa filxaraam xaraamtii buu ku dhacay misaal marka aad taqaan baa lagu sameeyey ka raaci ninka xoolaha ilaalinaya ayuu lamid yahay yarca xoolihii wuxuu daajinayaa xawla alxima waxaad moodaa jiin inuu dhibciyey sharmada meesha lamagalayda ay dawladdu seeratay ay oodatay yaan loo dhawaayn ay tidhi haddaad xoolaha ku wareejiso mar buu neefu dhacayaa yarca daajiyey xoolihii xawla alxima meeshii la sharay gaararkeeda xoolaha hadduu raaciga daajiyo yuusiku raaciga wuxuu sigaa akhiiran an yartaca inuu xoolihii daajiyo fiihi filxima meeshii la diidanaa yay xoolihii gaaraya laakiin hadduu taasba uusan usoo dhaweynin ma daaqayaan xoolaha kolka tilka xuduudullah falaa ta'taduha waxaa kasii balaaqa badan falaa taqrabuuha haba u dhawaani haddaad u dhawaato inaad ku dhacdaa la yaabid male an yartaca inuu xoolihii daajiyo fiihi fi lximaa guusiga ayaa raaciga sidaas daraaddeed adigana sugaashaa ka soo agdhawaanin alaa hooyaay tanabahu waclamu intaad baraarugtaan waxaad ogaataan ina likulli malikin sida ad taqaanaan boqor la arkaba basharka wuxuu leeyahay ximan meelo uu seertay oos ootay oo lamagaraya oo qofkii ka agdhawaadaa laleeyahay dembi buu galay buu boqorka seley boqorada markaa la sheegaya waa kuwan basharka ee dhulka iyo dadka iyo dalka haysa wey hadday kuwaaba sidaa leeyihiin alaa hooyay tanabahu waclamuu baraarugoo ogaada wa ina ximalla ilaah meeluhu reebtay oosan dad u ogolayn waa maxaarimuhu wixii u xarimay been iyo xan iyo dilki iyo dhici iyo zinadi iyo khamradii masabidkii waxyaalahan uu xarimay baa lama garaydiisiya duusan kugu dhex arki alaa hooya tarabahuu baraaruga waclamuu ogaada wa ina likulli mali boqor la arkaaba wuxuu leeyahay ximan meeluu ootay oo dadka ka reebtoon loo dhowaan karin alaa hooya wa ina ximalla ilaah meeluhu ootee reebtay fa maxarimu waxyaaluhu xarimay baa u oodan qosan i ogolay waxaana xadiid kale ku soo aroortay laa axada akyaru min allah ilaah wax ka ficilla badan ma leh hayradii ilaah uu ficiloodaana waxa wey addoonkiisi inuu ku arko wixii uu ka xarimay halaa hooya tanabahuu waclamuu baraarugoo ogaada wa ina fi ljasad jirka gudihiisa waxaa ku sugan mudqatan xadyaroo hiliga oo afka la geliyo la calaliyo dhan qalbigii wey ayaa jirka gudihiisa ku jirta idaa salaaxad madqadaa hadday suubanaato oy hagaagto salaxa aljasadu jirkana waa hagaagaa kulluhu dhammaantiis wa idaa fasadad mudqadaa hadday fasahaado fasada aljasadu jirkii waa fasaadayaa kulluhu dhammaantiis alaa hooyaay tanabahu waclamu baraarugoo ogaada cadkaa la sheegaya wahya alqalbu qalbiga waa wadnaha waxaynu u naqaanow salaaxa wadnaha ama u hallaabo ama u hagaago laba macno labadiiba waa dabaqaya xagga macnaha ashyaada macnawiga iyo xagga ashyaada maxsuuska ashyaada maxsuuska waxa weeye haddii qalbigu jirado oo jiro caadi a ku dhacdo caafimaad loo waayo qofka ma noolaan kara gacmo la-aan buu qofkii noolaan kara indhala aan buu noolaan kara luga la-aan buu noolaan kara dhagala aan buu noolaan karaa laakiin qalbi la-aan qofku ma noolaan karo dhakhaatiirtu hadday isku dayeen oy injir iyo rabar meeshii geliyeen muddo nafle wax gaaro waa lalayahay kolka sidaas wixii maxsuuska ahaa hadduu wadnihii jirrado oo qalbigu dhinto qofka uu u dhimanayo macnawigana waa lamid qalbiga hadduu dembi ka bato kulamaa qofka bani aadamka uu dembi galo dembiga wuxuu isu bedelayaa dhibic madow wuxuuna ku dhegayaa wadna hadduusan ka tawbad keenin dembiga labaad ee iskala dhibic madow wadnihiibuu meel kaga dhagayo siday dhibicdaa wadnaha midba meel uga dhegayso marka dambe madowgiibaa qalbiga dhamaystirayo kolkuu dhamaystirana sidii mindira isku luntoo kale ma muuqanaya qalbiga degen dembigiibaa korkiisa oo dhan basharaya heerkaan markuu gaaro qofka waa u dhamaan soo noqon maayo wasadaqa allahu id yaquul kalaa bal khaana calaa quluubihim laabtoodii waxaa miririyey maa kaanuu yagsibuun dembigay galaayeen baa qalbigii dhan walba ka koobay kolkaa qofka dhan walba qalbigiisa uu dembiga ka kooba waa u dhamaatay xaggii macnawigiina waa sidaas kolka waxaan tabaca allahu calaa quluubihim am calaa quluubin akfaaluha khatama allahu calaa quluubihim kolka sidaa lagu leeyahay waxa weeye qalbiga xibinta ugu qiimi badan dadka ee hogaamisa wey jirka dadka xibnahu ka koomo saddex boqol iyo lixdan qalbigaa ugu qiimi badan caqliga wax lagu garta isaga ku jira in qalbiga iyo caqliga ay walaalo yihiin oo caqliga uu qalbiga ku jira waxaa isku yara qawluhu tacaala afalam yasiruu fi lardi fatakuna lahum quluubun yacqiluuna biha marka caqliga garashada la sheegayo qalbigaa la taabanaya lahum quluubun laa yafqahuuna biha sida isha wax loogu arko ee dhegta wax loogu maqlo ee wixii la taabanaya dhadhanka carabka lagu gartaa waxa qaraar iyo waxa macaan iyo waxa dhanaan iyo waxa kulul iyo waxa qabow yaa kuu sheegay carabkaa kuu sheegay sidaas oo kalea qalbigana wax lagu garta afalam yasiruu fi lardi fatakuna lahum qulubun laa ya qulubun yacqiluuna biha idan caqliga qalbigu hurda kolkaa qalbiga waxibinta basharka ugu qiimi badan isagaa la ilaaliyaa marka markaad isha dhawraysa ishagan kaa dhicin il waad ka maaran tahay melyan baa indhala kaana fiican qalbiga dhowr qalbigaada ka maarmine kolkaad dhagaha dhawraysa amaad gacanta dhawraysa ood leedahay yaadan gacanta beelin indhaha beelin meesha dhowris u baahan ee dhaqaalo u baahan waa qalbiga waxaad ka dhawraysaana waa dembiga haddii qalbiga dembiga ku bato waa dhawad maayaa waana malaas maayaa hadduu malaabsana waa kuu dhamaatay soo noqon maysa kolkaas siibuu nabiga noo sheegoo siri waxaa ku jira jirka bani aadamka in yar oo intii kol la xananiyo dhan laf ma male raaxad hiliba qofka af weyn mar kaliyuu cuni kara kolka alaa ina fi ljasadi waa la yareeyey ogaada baraaruga jirka bani aadamka gudihiisa waxaa ku sugan mudqatan intii kol la calaliyo xag yaroo hiliba idaa salaxad hadday mudqadaas hagaagsan tahay hadduu caafimaad qabo wadnaha ruux way ka caafimaad qabay wixii kale jirka kale ku dhacaba waa ka noolaan karay sidoo kale hadday jawaarixdu wax kasta ka sameeyo laakiin qalbigiisa nadiif yahay caqiidiya tawxiid iyo yaqiin iyo iimaanka buuxa waa dadama qaba waa jiidmayaa qofka waa matoorka baabuurka oo kale korka ha ka xumaado lugaha wax ka noqdeen hadduu matoorka dhaqan yahay waa jiidmaya kolkaa matoorka ku jiidaya waa qalbiga ogow oo ku talagal qalbiga dhow waxa dhaawacana waa dembi iyo kibir iyo xasad cudurada xunxun aan laga maarmin ee gala ee qur-aanku fii quluubihim maradun waa kibirka waa xasadka waa shirkiga waa nifaaqa waa isla weynaanta cujbiga digooyinkaas dhan baa gala ka ilaali isan qalbiga kaa dhiman idaa salaxad hadday mudqadu hagaagto salaxa aljasadu jirka waa hagaagaya kulluhu dhammaantiis wa idaa fasadad hadday xibintaas yar fasaadana fasada aljasadu jirku waa fasaadaya kulluhu dhammaantiis alaa hooyay wahya xibinta alqalbu wey rawaahu xadiidka waxaa wariyey albukhaariyu imaamu bukhaari baa wariyey wa muslim sidii markaa shiika uu naga ballan qaaday weli sidii buu noo oofiyey kana waa muttafaqu calayh shubahaadka iska ilaalintiisa intii rasuulku noolaa wiil yar baa laysku qabsaday islaan addoonaad dhashay wiilka addoonta waxaa lahaa jamca nin la yidhi jamca nin la yidhaahdaa adoonta lahaa jamca gabartiisa sawda bintu jamca rasuulka qaba cabdi bnu jamca nin la yidhaah yaa marka odagii uu dhintay meeshii oday ka noqday sacdi bnu abi waqaas oo saxaabi jaliil oo nabiga artigiisa oo min alcasharati lmubashirun biljana kamida ayaa wiilkii qabsaday addoonka ah mid walaalkiisa oo dhintay jaahiligii ee markuu naf baxayay dhegtaafkuusaa sacda wiilkaa maarki anigaa dhalay buu yii intaan noolahay ma qabsan karo waa ceebooday circiraan buu ku dhalay haddow reere leeyihiin uu iska kufsaday wiilkaa guntamay inuu dhalay isagu waa ogaa iyaduna waa ogay marka haddaan qabsado waa ceeboodayahay haddaan dhinto wiilka adaa adeeru ah anaana dhalay qabta wiil kolkuu dhintay walaalkii sacdi bn abi waqaas wiilkiibuu qabsaday cabdi bnu jamcana wiilkan gurigoodiibuu ku dhashay addoontoodiibaa dhashay cidduu kamid yahay kana qiimi male habeen buu u dhuuntay oos gabadha kufsaday isna wuu la qabsaday nabigaa markaa la tegay sacdi bnu abi waqaas baa hadlay yaa rasuulallaahi ninkan walaalkay baa dhalay waanuu igala dardaarmay daliilna waxa u abaldhow ilmaha dhashay marka la dhowro laga garan maayo kii dhintay adiga laba tuka kala garan karta ama laba daqo kiina waa la wada yaqiinay waa dhowray rasuulka markaa ninkii buu eegiyay cabdi ibnu jamca wuxuu ku yaa rasuulallah addoontii aabbahay baa dhashay guriga inaga ku dhashay kusoo karay ninkuu sheegaana maanu arag rasuulka xukunkii buu riyay wuxuu yihi qaado cabdu bna zamco wiilkaan qaado alwaladu lilfiraas ilmo gogashuu ku dhashaay walilaakhiri lxajar ninkii xaasas islaameed u guuroo sinaysana dhagax ku dil buu leeyahay ilmo male intaa waa xukunkii waxtijibii minhu yaa sawda sawdadii nabiga qabay wuxuu yihi wiilka kale ninkaa sheegaayo lagu sheegaayo u egyahay ka xijaabo weligeed ma arkin waana walaalkeed oo waxaa loo xukumay waa walaalkeed waxaa loo xukumay waa walaalkeed odaga loo xukumayna waa aabbaheed kolkaa isagoo walaalkeeda naagihii kale ee sawda la dhashay ee damco dhalay nabiga iska xijaaba ma oran shubahati wey shubahati wey wiilkii reerkii baa loo xukumay sawda nabiga wuxuu kula teliyey inay iska ilaaliso wuxuu yihi sawda iska xijaabo kolkaa waxaa shubuhaadka saasaa looga fogaanaya adiyi bni xaatim baa nabiga u yimid saxaabi jaliil jaliilu ahaa dadka ugaadha ku cambaxay buu ahaa wuxuu yaha rasuulallahi eybaa ii joogta aan edbiyey bismillaahi allahu akbar intaan idhaah baan hisqaba ku idhahdaa ugaadha marka waxaan u tegayaa eygaan diri iyo kuwa yow kale oo ay duura oo aanan garanayn oo neefkii kor taagan rasuulka wuxuu yihi kaa dirtay eed waxbartay eed bisinka alla ku qabatay markaa diraysay wuxuu qabtaa ku xalaala yaa qabtay ma ogi banaanka ka baxay haddaad ugaartii u tagto oo ay badan kor tuban tahay ma ogid kii qabtay tan uga baxo waa shubhadiis kolka waxaa shubahaadka in xaaraam ku caday xalaalna ku cadday waa layska ilaalinaya banaankaasaa laga maray alxadiidu saabic xadiidka toddobaad can abi ruqaya ruqaya adoogeed baa laga wariyey tamiim ibni aws adariy samiimu daari waa saxaabi jaliil wuu safray baddaanuu ku safray khaliij markaasaa markabkii iyo doontii la burbur alwaax sidii uu haysto u ordaayey wuxuu u tegay rijaaloo meel ku xiray mar dambana suu usoo daadayay waa soo badbaaday banaanka markuu yimid oo isagu marka muusan garanay wuxuu arkay uu sheegay dadkii doonta la burburtay say u daadaayeen bay odagaan oo meel jasiirada dhagax oo badda gudaheeda ku dhegan ninkaanoo ku garba duwan baa loogu tegay isagii baa waraystay wax caraba ma idinku jiraa ninkaana nagu jira markaasuu yihi ma soo baxay nin maxamed nabi waa soo baxay wuxuu waraystay meelo beera iyo meelo bada biyo hebel ma dhammaadeen meeshaa beera ma ku yaalaan kolkuu ka war dhamaystay yaa lagu kala tegay meesha markuu soo noqdee tamiimu daari uu nabiga u warramay ee jiri waxaasa arkay rasuulka asxaabtu u sheegay wuxuu yihi tamiimu daari ninkuu soo arkay dajaal wey marka khaliifkuu ku jiraa xeebaha yuu ku garbaduuban yahay tamiimu daari waa saxaabi jeela wamaca dalika wax xadiida oos nabiga ka wariyey kanaa laga arkay xadiid labaad male kan keliyaasuu wariyey laakiin kanaa gal iyo goof badbuusiyey waad arki doonta can abi ruqaya waxaa laga wariyey hamiimi bni aws addaariyi reerkaa loo nisbeeyey radiya allahu ilaah raalli ha noqdo tacaalaa rabbi korahay anhu tamiim xaggiisa wuxuu yihi ana nabiya suubanaha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi suubanaha korkiisa iyo wa aalihi dadkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya qaala suubanaha wuxuu yihi addiinu nasiixa addiinu nasiixa waa mubtadiya khabar diin luqatan wasilaaxan diin waxaa la yidhaha luqadan waxaa lagu yidhaha maa tadayana bihi lqawmu walaw kaana baatila reer waxay jidaystaan ay xeer ka dhigtaan ay ku xuguntamaan ay tixgeliyaan ay ku dhaqmaan taa diin la yidhi xagga utuur luqadii isilaaxa diin waxaa lagu yidhaha maa sharacahu llahu subxaanahu watacaala calaa lisaani axadi ambiyaa'ihi nebiyaashiisa mid carabkiisa wuxuu ku jideeyey diin la yihi wixii ilaah uu jideeyey laakiin yaa laga maqlay waxaa laga maqlay nabi ilaah nebiyaashiisa kamida kaasaa diin la yihaa kolka diinka umuuro badan buu leeyahy meeshaan addiinu nasiixa nasiixada waxa wey lugadeeda waa albaya wax cad wey laakin istilaaxa nasiixa waxaa lagu yihaa khayr miirid wax alla waxaad adiga taqaan ee cilmi iyo caqli ah intaad ururisid inaad qofkaad u naseexaynaysa siisid marka nasiixadii nebiga diinta oo dhan buu ka cabiray waxay tani lamid tahay alxaju carafa xajka marka la gudanayo arkaan badan buu leeyahay waajibaad buu leeyahay shuruud buu leeyahay nabigana wuu xajka waa carafo waxaan laga maarmin carafo sidii oo kale marka nasi diintu waddooyin badan bay leedahay laakin nasiixadana uga weyn kolkaa diintu nasiixo wey su-aal baa nabiga la weydiiyey meesha ku jirto waxaa la yihi waa garana diintu inay nasiixo tahay say u dhan tahay diintu maslaxo wey kulligeed wanaag iyo khayr say u dhan tahay barwaaqe iyo caafimaadi ha ahaatee yay u tahaa meesha imanaysa qulnaa waxaan idhi samiimu daari rasuulkii baan la hadallo waxaan idhi liman nasiixintu nasiixa ahaato wanaag iyo khayr ha noqoto yay u tahay markaasaa qaala rasuulku yidhi lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacaamati shantaanay naseexo ayib siday ilaah naseexa diinta ugu tahay waa sidee ma ilaaha anaga naseexa nooga baha ma wax ka dhiman baa jira kolka siday diinta ilaah naseexa ugu tahay waxa weeye rumayn ilaah la rumeeyo shirkiga oo laga ilaaliyo sifaadkiisa la qalloocin ilxaad lagu samaynin ilaah in lagu tilmaamo sharaf dhammaanteed nusqaan dhammaanteedna laga dheereeyo laysu taaga daacada ilaah wixii macsiya rabbi leeyahay laga fogaado ilaah daraaddii wax loo jeclaado daraaddiina wax loo naco wixii rabbi diiday lala dagaalamo wixii galladaas rabbi ku gaye la ictiraafoo looga mahadceliyo intaasood adigana yeeshid ummadana ugu yeertid intaa markaad yeesho ilaah baad u naseexaysid aada naseexaysid oo ilaah u naseexaysid ee natiijada ka dhalatay adaa iskale ilaahay taaca la ateecayna wax ma tarto dhiil uma buuxis macsiyo la caasiyeyna dhibaato ma gaadhsiiso kolka markaad ilaah u naseexaysay eed arrimahan samaysay adiga naftaada ayaa u maslaxa iyo wanaag samaysay man camila saalixan falinafsihi un naftaada aada u camal fasho garanay marka sidii ilaah noogu naseexeeya sidee kitaabka qur-aanka loogu naseexaynayo isna waxa weeye rumayn aad kitaabka qur-aanka a rumaysid inuu warkii eebe yahay ee ilaah uu soo dejiyey war lamidana uusan jirin axad kale oo isagoo kale samayn karana uusan jirin aada akridid aada wanaajisid haddii la akrinayo aada dhegaysatid xuruuftiisa aada saxdid waxa ku kuduulaana aad ka dhicisid wax alla wixii ku soo arooray qur-aanka aad rumaysid axkaamta qur-aanka uu qarirayna aada is agtaagtid culumtiisiya wuxuu sheegayana aad garatid kuna ictibaar qaadatid kuna camal fashid una hoggaansatid ummaddana gaadhsiisid intaa markaad samaysa kitaabkii baad u nasiixaysay wamaca dalika nasixada aada kitaabka qur-aanka u naseexaysay adigii bay ku anfacaysa ama nasixatu lirasuulillah rasuulka sidii loogu naseexeeya waa side inuu rasuul eebayahaad rumaynaysa wax alla wixii uu la yimid oo dhan samicnaa waadacnaa waad rumaynaysaa wixii uu ku faray waad meel marinaysaa wixii uu kaa reebay waad ka fogaanaysaa rasuulka geeri iyo nolol labadaba waad ugu gargaaraysaa wixii la cola waad la coloobaysaa wixii rasuulka xariiriyoo jecel waad jeclaanaysaa xaqiisii baad weynaynaysaa sunnadiisii baad nuuraynaysaa wuxuu kuugu yeeraad ajiibaysaa diintiisii baad baahinaysaa daliil oo dhan baad kala dagaalamaysa wixii kale culumee soo har oo dhan yaad ka dooranaysaa intaa markaad yeeshay adiga dadkaad haddana ugu yeeraysaa sidaa marka aad yeeshid yaad waxaad noolaysay ama u naseexaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam famaca dalika waa kii oo kale nasiixada rasuulka loo naseexeeyana ninkay anfacaysaa adigow aimatu lmuslimiin ama boqor ha noqdo ama ra-iis ha noqde madaxda muslimiinta see loogu naseexeeya hadday waxayan aqoonin bare u sheeg ku baraaruji xuquuqda islaamka iyo xuquuqda ilaahay dayacmaysa adigaa mas-uula la ooday meeshaana xuquuq ilaah baa dayacmaysa ama xuquuqdii addoomaha dayacmayso masaakiinta iyo dadkaan danahooda gaarsiin karin gaarsiin dadka masaakiinta albaabkaas aan tegi karin een dantooda cabiri karin ama carab iyo awood iyo aqoon uma leh ama meesha ma tegi karaan kuwaas dantoodii gaarsiin mar hadday quman yihiinna ha ku fallaagoobin xanna wax kuma taal waxba ha xamanin xanta waxaa kaaga filan nasiixada haddaa taa gaari weyda waa u ducaynaysa xaqa ilaahay inuu tuso oo ku hagaajiyo baad ugu ducaynaysa taasna waa waxa madaxdee muslimiinta mustawa kasta ha joogo ama waa kii u sarreeyey ama waa ku ka hooseeya sidaas ayaa loogu naseexayna waxaa dhiman nasixatu lmuslimiin wacaamatihi cumuumu lmuslimiin sidee loogu naseexaynayo waxa weeye danahooda adduuniya danahooda aakhira u tilmaamaysa waxyaalaha gafafka iyo khaladka ay samaynayaan waa uga digaysa wanaagga waad faraysa xumahana waad ka reebaysa markaad wanaagga farayso ama aada xumaha ka reebaysana si ay xirmo qaboojinay ku jirto dhimrin iyo daacadnimo yaad ugu sheegaysa waxa muslimiinta ee waaweyn ee waayeelkaa waad xurmaynaysa waxa yaryar ee muslimiinta kamida waad u naxariisanaysa mawcidada markaad wax u sheegaysid ee waalinaysid inaad uga daaliso sargaarkaa lama rabo u wakti fiiri usbuuciiba kor la hadal goortaa tiraa waa u baahan yihiin waani goortii kalena xoogaa ha dharsinin u xir naftaada waxaad u jeceshahay muslimiinto dhan la jeclow waxaad naftaada u diidaysana muslimiintao dhan ba u diid naftooda iyo maalkooda daafac waxa wax ka sheegaya ee col ku ah dhacaya dilaya xaqiraya inaad ka dhiciso wey qawl iyo ficil waxaad heli kartid adiga naftaada inaadan dhibaatana muslimiinta u geysanin wixii dhaqaaleed gaarsiin kartana gaarsiisa wey almu'min man taxamala aladaa wakafa cani ilada waxa dhibaataa ah ee muslimiinta kaaga imanaysa taxamulay u dulqaado adigana dhibkaaga ka reebo naseexada muslimiinta loo naseexeeyana waa sida markuu qof la arkaba saa ku fakirana maxaa soo baxaya bulsho xalaala oo muslima oo allaheed alla yahay oo nabigeed muxamed yahay oo adduunka iyadoon aakhirada la gaarin ahlu janna adduunka kuwa ayaa soo baxay kolka xadiidkan wuxuu kamid yahay axaadiista qiimiga badan ee waxba dhaafin kelimada nasiixadaana waxay ka mid tahay kelimaadka yar yar oo dhawaqnimo ku yar laakin waxay dhaaftayba aan la arag markaa saddex jeer buu nabiga ku celceliyey addiinu nasiixa addiinu nasiixa addiinu nasiixa kolkaa diinta islaamka kuu saamixi mayso markaad ogaatid qof muslimiinta kamida oo si xun yeelaya inaad tiraa maxaa kaa galay xalaal ma ashkusak inaad tiraa xalaal ma mala ahaan haddaan kan wax u sheego dhib baa iiga imaanayood mala ku dhaqantaa maaha xoogaa biyo dhiijiyo bal u sheeg wixii ka yimaada hala arkay adiga daa'iman mustafiid baa tahay hadduu waxaad u sheegtay kaa yeelo oo aada hanuun sabab ugu noqoto waxaa kusoo gashay faa'iido kaaga qiimi badan adduunka waxa yaalay hanti ah oo gacantaada la geliyey wadalika mistaaqun qawli rasuuli sala allahu alayhi wasalama laan yahdiya allahu bika rajula waaxidan khayru laka min xumuri nicam adigoo gacantaada dahab la saaray iyo fidlo jawhar laga badiyay waxaa kuu dhaanta adigoo hal ruux keli yeeta hanuun sabab ugu noqdo kaad soo hanuuninaysa gaal aad soo islaamaysa inuu yahay shardi ma ah muslim qaloocan ba ha noqdo waa lagaa yeeli waayo wax ku hawna waad weyday markaas nafteeda mustafiid baa tahay allahuma hal ballagtu allahuma hal balagtu kolkaa xujada qofka wax sheegaya iyo qofka wax loo sheegayo kan wax sheegaya inuu wixii sheega keliya yaa faa'iidaysa ku jirta oo rabbi wuxuu yihi subxaana arrintan markuu noo tilmaamayey waltakun minkum umatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkar ama ha la yeelo ama yaan la yeelin intaa markay sameeya waulaaka hum lmuflixuun adiga waxaad ku liibaantay sheegmadii keliya falaaxaagiyo liibaantaadu waxay ku jirtaa inaad sheegtay keliyeed laakiin kuwan wax loo sheegay inay liibaanaan waxay ku jirtaa inay wixii loo sheegay qaataan iyaga sheegmada ku liibaani maaye amaa daaciga wuxuu ku liibaanaya inuu wixii sheegay keliyeed qiyaamana waxaa dhici doonta oo kutubta ku taal qof muslima inuu qof muslimaa la hortii ku qabsan doono oo dhihi doona yaa rabbi cadaalad baa maanta jirto adiga addoomaha kala bixinay oo qofkii xaq ka maqnaayn xaqiisii u celinaya kan xaq buu iga galay iga qal kii la haysay waa laleeyahay kan ma taqaano maxaad ka hadlaysay weligayba maanta ka hor ma arkin buu leeyay weligayba maanta ka hor ma arkin mana aqaan waxna dhex marayna ma jiraan waxaan ka hadlayay lama arko kolkuu kan dafiraa la weydiinaya maxaad ku sheeganaysaa qofkan wuxuu leeyahay ma aqaan oo ma arkin oo meeluu ka yimid ma ogi waa runtii ima aqoonin laakiin anigoo waxaan bannaanayn samaynaya yooy arki jiray isagoo yaqaan inuusan waxa banaanayn xaq waxaan ugu lahaa inuu ihaha waxaan ma banaanay dhaaf ima uusan dhihin dartii waa ku caddahay kii wuu inuu idiaan ka yaabay macno male waa inaad hubsato oo aada ogaato wey kolka nasiixada waa muhimo weyn laakin la sahladay bulshaduna markay sahlata waa baaba kaas aad leedahay wax igama gelinna dhibaatada wada ay kugu imaanaysa haddaadan ka hortegin nabigana wuxuu ku tilmaamay muslimiinta dad markab isla fuulo oo kale oo qof hadduu yaha markiga inta markabka intaan uga fadhiyo yaan duleelinayaa hadday inta kale dhaafaan markabka soo eber maa haddii la yidhaha kaa yeeli mayna markabaan ku wada jirnaa biyihii meeshaan ka soo baxa waana baabi'inayin asagiina waa badbaadi inti kalena waa badbaadi idan nasiixada mid sahlan ma addiinu diintii islaamka oo dhan buu nabiga nasiixo ka dhigay diintu say u dhan tahay oo waa nasiixo waano la iswaaniyo la isu caqli celiyo la iswacdiyo wax la isbara weeye diinta oo dhan addiinu diinti annasiixa waano la iswaaniyo oo la isu caqli celiyo kulnaa waxaan idhi liman diinta nasiixa ahaatee ya u tahay qaala wuxuu yidhi rasuulka lilaahi ilaah weyne waxykay nasiixa u tahay walikitaabihi kitaabka qur-aankay nasiixa u tahay walirasuulihi rasuulkay nasiixa u tahay walia'imati lmuslimiin muslimiinta madaxda xukunta yay diintu u naseexo tahay wacaamatihim caamati lmuslimiin muslimiinta oo dhan ayay diinta nasiixa u tahay rawaahu xadiidka waxaa wariyey muslimun imaamu muslim baa wariyey xadiidka sideedaad cabdullaahi ibni cumar baa wariyey cabdullaahi ibni cumar waa soo tilmaanay saxaabi jaliila inuu yahay markaa waa saxaabi ibnu saxaabi wey cabdullaahi iyo cumar labaduba waa laba saxaabi oo waaweyn wuxuuna xadiidkan ku saabsan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaa xag ee ballayga faray dadka inaan la dagaalamo islaamka inay soo galaan maaha inaan la dagaalamaa lay faray kolka dadka lala dagaalamayo dagaalkaa wuxuu ku egyahay ilaa ay ka qiyaan shahaadada salaadana ka toosiyaan riwaayaad badan riwaayadan waatay cabdullaahi ibni cumar riwaayada anas ibni maalik xataa yashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan cabduhu wa rasuuluhu wuxuu ku daray wa an yastaqbiluu qiblatana inay kacbada wejiga adiyaan dhanay ka jiraanba wa an yaakuluu dabiicatana xoolahaan biraynay inay cunaan wa an yusalluu salaatana inay tukadaan intaa waa riwaayada anas abu hureyre riwaayadiisa waxaa ku jirta xataa yashhadu an laa ilaha ila allah wa yu'minuu bima ji'tu bih inay laa ilaha ila allahuna ku dhawaaqaan wax alla waxaan la imid idaylkiina inay rumeeyaan sababaa xadiidkan loo sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday waxaa madaxnimadii muslimiinta qabtay abubakar radia allahu canh kolkaasaa jaziira alcarabiya makiya madiiniya daa'if mee way iska ridowday qaar zakadii bay diideen abubakar markaa qoladaa zakada diiday dagaal buu ku qaaday waxaa caariday cumar oo yihi rasuulka wuxuu yihi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah dadkii laa ilaha ila allahu waa leeyihiin zakadii bay diideen abubakar maxaad ula dagaalamaysa abubakarna wuxuu yihi zakada waa xaqulmaal law manacunii ciqaalan aw canaaqan ama waxar ama cigaalkan madaxa dabar ay rasuulka u gudan jireen hadday diidaan waa la dagaalamaya cumar baa markii dambe fikiray xaqii waxay ugu muuqatay abubakar inuu hayo wuuna la dagaalgalay riwaayo kale waxay sheegaysaa cabdullaahi ibni cumar abubakar kiyaas buu sheegay wuxuu yihi qur-aanka marka la akriyo sekada iyo salaada ma kala haraan waaqimu salaata waatuu zakata saanay isu daba socdaan wallahi la uqaatilana man faraqa bayna salaati wa zaka qofka salaada iyo zakada kala bixiya ey salaadiina waa tukanaa zakana ma bixinaayo waa la dagaalamaya abubakar bay kolka abubakar arrintiisu waa qiyaas cumarna markaasuu yihi xadiidka hala dhameeya cabdullaahi ibnu cumar ilaa bixaqi lislaam ilaa bixaqihaa isagoo qofka laa ilaaha ila allahu leh ayaa la dilayaa lana dagaalamaya hadduu gafaf galo isagoo muslim oo laa ilaaha ila allahu leh qof hadduu dila soo la dili maayo ma waxaa la odhanayaa yaan la dilin laa ilaha ila allahu buu yidhi isagoo laa ilaaha ila allahu leh hadduu zinayso isagoo guur xaraana soo maraysa la dili maayo isagoo laa ilaaha ila allahu leh haddii adiga saa'il kugu noqdo iska dhicinaysa isagoo laa ilaaha ila allahu le hadduu wacdo gacanta la goynayo kolka laa ilaha ila allah xuquuqdii islaamnimada kaa reebi mayso kolka ilaa bixaqiha xaqi islaamnimada lagugula dagaalamayo kolka xadiidka kan isna waa xadiis weyn oo muhima oo qofka wixii lagugula lagula dagaalami lahaa iyo waxaan lagula dagaalameen labadaasu xadiidkaana noo kala cadeeyey alxadiidu thaaminu xadiidka sideedaad can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar xaggii baa laga wariyey marka ibni cumar iyo ibni cabbaas iyo ibni zubayr iyo lagu yidhaa si aadan ugu wareerin cumar wiil badan buu leeyahay toddoba wiil buu leeyahay oon ka ku jirin cabdullah cabbaasna waa sidoo kale wiilal badan buu leeyahay zubayr ibni cawaam waa sidoo kale wiilal badan buu leeyahay kolka kelimadan kelimatul ibni la yidhaah cumar baa ku cabdullaahi baa ku caanbaxay markii cumar laga hadlayo oo ibni cumar la yidhaah ibni zubayr markii la yidhahana waa cabdullaahi ibnu zubayr ibnu cabaas markii la yidhaha waa cabdullaahi ibn cabaas iyadoo kunyaa ay magicii ka badisay kolkaa wiilashii kaloo wada ibni ah iman maayaan meesha kolka can ibni cumara waa cabdullaahi nin kalema can ibni cumar cabdullaahi ibni cumar xaggii waxaa laga wariyey radia allahu ilaah raalli ha noqdo tacaalaa rabbi korahaya canhumaa laba saxaabi kolkii laba saxaabi la sheegay canhumaa baa laleeyay laba hadday ka bataana radia allahu canhum baa laleeyi mid hadduu yahay radia allahu canhu baa laleeyi kolkaa intaad laba saxaabi sheegtid can ibni cabbaas oo kale ama can ibni cumar oo kale ama can ibni zubayr oo kale radia allahu canhu gafud canhumaa isku dar labada can ibni cumar cabdullahi ibni cumar xaggii waxaa laga wariyey radia allahu ilaa raalli ha noqdo tacaala rabbi koraaye canhumaa cabdullahi iyo cumar labadaba ana rasuul allah alla rasuulkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo tacaala rabbi korahay aleyhi rasuulka korkiisa naxariis allaha ku badiyo wacalaa aalihi rasuulka dadkiisa aalihi asxaab aalkaa yar aalka waa dadkiisii asxaabtuna intii rumayso raacdo dhan kolkaa qoyskuu nabiga ka dhashay iyo wuxuu dhalay iyo xaasadkii u dhaxay intooda mu'miniintaas intaasaa aal la yiha iyagaasaa markaa ducada kula jira haddana sidaaloo kale markii la ducaynayo wixii nabiga rumeeyo o u ahlu wacalaa aalihi nabiga dadkiisa korkooda ilaah naxariis yeelo wasalama allaha nabadgeliye qaala nabiga wuxuu yihi umirtu waxaa la i faray kelimatu umirtu ficil majhuul loo bineeyey saxaabigu markuu umirtu kuleeyahay axadka faray nina la weydiiyey nabi maxamed hadduusan nabiga naftiisa ku yidhaha qur-aankay wa umirtu ku jirta wa umirtu lian akuna awala lmuslimiin yaa faray nabigoo aaminu allahu caza wajal kolka waa waxaad fahmi karta taas oo badahi ah umirtu waxaa lay faray haddaan rasuulka ahay oo xag eebba layga faray an uqaatila annaas dad inaan la dagaalamo ayaa lay faray kolka naaskaasi cawaamta ahlu dimiga qoladan ahlu kitaabka ah kuma jiraan ahlu kitaab hadday yihiin saddex baa la dooramaadinaya war islaamka ma soo galaysaan hadday xaa yidhahdaan war waa dhamaaday hadday soo gelima inay yidhaahdaan xoolo gobeed ma bixinaysaan jizya wax la yidhaah oo muslimka ma siinaysaan hadday yidhaahdaan waa bixinaynaa xoolahaas lala dagaalami maayo hadday labadaa diidaan waya dagaal hadday islaamka inay galaan diidaan jizyadiina diidaan baa wixii ahlu kitaaba yahuud iyo nasar lala dagaalamay kolka wixii awaamtaha iyo mushrikiintaha ah, waya kuwa kan ta iyagu diin ma haystaan ahlulwatanka kuwa awsaanta caabuda iyo mushrikiinta carab kuwa wey ahlu kitaab iyo qofkii tawxiid qira kan tawxiidka qira lala dagaalami maayo waa lala xajoonayo wixii kale isdiidan yahay amau dhimayo baa laleeyahay maxaad sheegaysa haddaad muslim taho tawxiidkii qirtay arkaanta islaamka isantaaid baa lagaa wada doonaya kaana waa lala hadlaya laakin wixii mushrikiina ama cawaama dagaal baa lagu qaadaya meesha tan uu rasuulku yihi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah qirad ay qiraan shahaadadii keliyuu nabiga ku kaabtoomay kolkaa falsafadiiyo kumuum in la weydiiyo kam almutasila wa kam almunfasila waxay mutakalimiinta dejiyeen ee falsafaadkaa hadduusan qofkii aqoonin see la yeelaya waxaya u baahan keliyata inuu shahaadadii ku dhawaaqo niyadiisuna ay jaazima toos gooyo waxaan uu ku dhawaaqay inuu xaq yahay inuu niyadiis iyo maskaxdiiyo maanka ka gooyo kuwan dhawaaqaa laga doonayo kolka markuu afkii uga dhawaaqo qalbigiina uu ka rumeeyey niyadiisana uusan shaki ku jirin inuu macluumaad iyo falsafaad sheego waxba ardima hardima intaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ku kaaftoomi jiray dabadeed baa wax la beri jiray waa soo xerooday oo islaamkiibuu ku jira oo shahaadii buu carabka kaga dhawaaqay qalbigana ka rumeeyey kolka axkaamta islaamka waa la baraya intaa islaamka kuuma ogola iska ilaali intaana waa kugu waajib gudaha laleeyahay umirtu waxaa lay faray oo xag eeba layga faray an uqaatila inaan la dagaalamo annaasa dadka cawaamta iyo mushrikiinta iyo wataniga waan la dagaalamaya xataa yashhadu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha axad gar lagu caabuda inuusan jirin ila allahu macbuudka xaqaa ma carabka ay kaga dhawaaqaan qalbigana ay ka ictiqaadiyaan jawaarixda ay uga camal falaan wa ana muxammadan nebi moxamedna rasuulullah riwaayaadka qaar wa anii rasuulullah baa rasuulku leeyahay ana ay ka qiraan inaan ilaah rasuulu soo dirayahay labadaasuu wax ku imtixaani jiray nabiga walaa saxaabi oo kafaare gud lagu yeeshay yaa marka kafaare gud lagu yeeshay addoon inuu xureeyay noqotay addoontii buu nabiga u keenay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi tanaan rabaa inaan xureeyo kafaaradii aan kafaare gudid waxaan u xureeyo markaasaa rasuulku weydiiyey su-aashuu weydiiyey waxay ahayd ayn allah buu ku yidhi kolkaasay tihi fi samaa waman ana buu yihi rasuulullah actiqha fa inahaa mu'mina ilaahna way garatay anna waa ay rumaysay xure kafaaradii ileen qur-aankii baa shardi ka dhigay raqabatin mu'minatin kolka waa in la ogaadaa mu'mine inay tihiyo in kale marka culuwullahi calaa khalqihi saasaa loo yaqaana mid acraabi oo reer baadiye nabigaa yidhi kam ilaahan tacbud intee allaad caabudaa kolkaasuu yidhi sitatun lix baan caabudaa xaggey joogaan lixdaad caabuduu nabiga ku yidhi waaxidun fi samaa wa khamsatun fi lardi buu yihi mid kor buu jiraa af shanna dhulkay joogtaa buu yihi markaasaa rasuulku yihi ucbud aladii fi samaa watruk ilbaaqi shantan dan uga bixi kaas keliya saxaabi kolka saasaa shahaadada ku dhawaaqideeda yaa lagu kaaftoomi jiray biduuni falsafaat laakiin waa inay niyada jaazimo tahay oon qofkaan shaki ku jirin intuu shaki ku jira muslim ma ah xataa yashhadu ilaa carabkana ay ka qiraan laabtana uga hogaansamaan jawaarixdana uga camalfalaan an laa ilaaha axad gar lagu caabuda inuusan jirin ila allahu macbuudka xaqaa ma ahaane wa ana muxammadan nebi muxammedna rasuulullah ilaah miduu diray inuu yahay ay qira wa yuqiimu salaa salaadana ay toosiyaano ay tukadaan ma ahe waa inay toosiyaan oo salaada arkaanteeda iyo waajibaadkeeda iyo surada iyo sunan hay-aadkeeda loo dhameeyo wey waa in la akrista axkaamu salaa oo salaada axkaamteeda la ogaado kolka salaadaa tukanaysa yaya noqonin mid iska hidiya dhaqana oo dadkaba waa tukadaa ee iska tukaa ha noqoto mid cilmi ku dhisan ood axkaamteedii taqaan alla dartiina u tukanaysa wey kolkaasaa wayuqiimu salaa salaadana ay toosiyaan wayu'tu zakaa zakadana ay gutaan arkaanta islaamka halkan waxaa ku xusan saddex shahaadadii iyo salaadii iyo zakadii baa xusan kolka soomkii iyo xajkii laga yaabo kolkuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkan sheegayay ilan arkaanta si tashiilan baa loo waajibiyey inaan weli labadan la waajibinin xajka waaba dambeeyey soomkana bacda alhijru ahaa kolka waxaa laga yaabaa inay iyaga ka horreeyeen qur-aankuna fa in taabuu oo tawxiidkiia wa aqaamuu salaata wa aatawuu zakaata faqalluu sabiilahu intaana dadka wadadoodii la banayna hadday intaa laga waayo oo tawxiidkiiyo iyo salaadii iyo zakadii waa lala dagaalamayo wa yu'tu zakaa zakadiina ay ka gutaan intaa markay sameeyaan fa idaa facaluu dadka hadday sameeyaan dalika arrinkaas ishaarada dalika tawxiidkii oo shahaadateynki allana keligiis cibaado loo qiro maxamedna rasuulnimo loo qiro oo isku mida ah salaadii oo la toosiyo sekadii oo la bixiyo intaa hadday falaan rasuulku wuxuu yihi casamuu ilaaliye minii aniga xaggayga dimaahum dhiiggooda qofkii muxtaram buu noqday looma dhawaan karo kolkuu xeradaa galay soo ma dhawaan kara waa muctaram dhiiggiisii isagaa ilaashaday wa amwaalahum xoolahoodiina waa ilaashadeeno maalkooda looma dhawaan karo naftoodana looma dhawaan karo kolka laa yaxilu dam imri'in muslima rasuulka xadiidka leh wuxuu yihi qof muslima dhiiggiisu ma xalaal noqdo ilaa biixdaa halaad sidatun bacda iimaan wazinan bacda ixsaan isagoo qofka markuu muslim noqday inta ka dambaysa waa muctaram laakiin hadduu dhiig galo oo wax dila waa la dilaya islaamka hadduu ka noqdana waa la dilaya isagoo naag guursaday haddii uu zino kalena waa la dilaya saddexdaasaa dhiig muslim daadintii ku banaanaata rasuulka marka wuxuu yidhi fa idaa facaluu haddii ay sameeyaan dalika arrinkaas casamuu ilaaliye minii aniga rasuulka xaggayga dimaahum dhiigyaalkoodii bay iga ilaaliyeen wa amwaalahum xoolahoodii bay iga ilaaliyeen oo xujo dhiigoodii lagu daadiyo ama xoolahoodii lagu dhaca male ilaa bixaqi islaamnimada xaqeeda ma ahaan xaqulislaam waataynu mithaalinay oo wacayo qofka isagoo muslima oo salaadiina tukaday shahaadateynkiina qiray sakadiina bixiyey hadduu wax dilo waa la dilay hadduu zinaysta xuduuddii waa laga oofinay khamre hadduu cabo waa la garaacay hadduu sakada bixin waayo waa laga qaaday dayn hadduu intuu qabo inuu bixiyo diida qasab baa lagaga qaadayo caruurtiisa nafaqadeed iyo waalidka waa laga qaadayo silatu waa laga qaadayo qiraa-u dayf martiya soryeedii waa laga qaadaya waxa weeye qofka bixaqil islaam islaamnimadii xaqeedii baa qofka haddana lagu qabsan karaya oo islaamnimadii nafteeda ayaa wixii ay waajibisay haddii aada waxay islaamnimada kugu waajibisay meel marin weydo islaamnimadiiba haddana xuduudan ku saartay waa lagaa oofinaya ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa oo aan lagaa ilaalinayn oo kalimatu tawxiidkii iyo salaadii iyo zakadii xaqul islaam kaa ilaalin maaya ilaa bixaqi lislaam islaamnimada xaqeedii oo aan wax ilaalin karaa jirin maahan waxaa soo hartay qofkii markuu intaa jawaarixdii iyo xibnihii ka sameeyo xaloosha hadduu xumaan ku haysta see la yeelay oo waxaana u samaynayo sidii munaafiqiinta oo kale waxba ka run maaha waa shahaadanaya waana tukanaya sakadii buu bixinaya waa soomaya dadkiibuu la xajinaya jihaadkiibuu galaya axkaamtii islaamka ee daahirka ahayd oo dhan waa u hoggaansan yahay laakiin waxba calooshiisa kuma jiraan ma rumaysna munaafiq wey taasee la yeelaya allah loo daynaya maxaa jira maadaha aqoon kara adiga in allaha caliimun bidaati suduur calool wixii lagu haystay ilaaha yaqaanaa la yihi adiga banaankaad ka mari ma taqaanid kolka wa xisaabuhum cala allah waxaa loo wadaa fii damaa'irihim wa saraa'irihim waxay caloosha ku qarsadeen ee xumaa ee samaa allaa loo daynaya saa darteed buu rasuulka oran jiray calayhi salaatu wasalaam naxnu naxkumu dhawaahir wallahu yatawalla saraa'ir annaga waxaa noo muuqda yaanu xukumaynaa ku talagelayna oon qorshaha ku degsanayna wixii la qarsadana ilaahay qalbiga lahaa baa loo daynaya wa xisaabuhum la xisaabtamidooda calaa maa fii damaa'irihim waxay caloosha ku haystaan iyo maskaxdii maanka lagula xisaabtamo hadday shahaadadii iyo salaadii iyo zakadii daacad ay tahay oo ilaah loola dan leeyahay oo iimaanan billah wa tasdiiqan birububiyati wa ikhlaasan lilahi caza wajala haddii loo samaynayo iyo haddii dan kale lagu wato lagu gabanayo ama wax lagu goobayo taa allah kala garanay wa xisaabuhum la xisaabtamidooda calaa maa fii quluubihim laabtooda gudaheeda waxa ku sugan lagula xisaabtamo taas cala allah eeba weyne korkiisa ay ahaatay tacaala eeba korahay wax markaa bashar gaari kara maaha ilaah baa markaa quluubta yaqaan in allaha caliimun bidaati suduur kolka allah loo daynaya waxa caloosha lagu qarsaday innagana waxaynu qaadanaynaa wixii la muujiyey rawaahu xadiidkana waxaa wariyey albukaariyu imaamu bukhaari iyo wa muslim ayaa labadaba isla wariyeen wallahu aclam